alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kaiira waxaynu ku soo jirray xilyatu taalib alcilmi kitaabkii la odhan jiray baynu ku soo waxaynu ku jirray gaar ahaan alfaslu asaabic fasalka toddobaad oo ku saabsan almaxaadiir waxyaalaha laga digaayo qodobka koob iyo lixdanaad ixdar ilaxna laxniga ka digtoonow ibtacid can illaxni fi allafdi waalkatbi ka fogow laxniga inaad si jaban u akhrido fi lafdi odhaahda inaad markaysaa laxnido ka fogow markaad akhrinayso si laxniya inaad ugu dhawaaqdo iska ilaali walkatbi qoraalkan inaad laxnido laxni markaa aad qorto iska jir fa inna cadama alaxni jalaalatun waayo laxni inaan la samaynoo laxni lala imani waa weynaan weeye waa jalaala yacni qadarkii iyo sharaftii oo weynaanaysa weeye wa safaa'u dawqin waa dhadhankiisu inuu markaa saaf yahay weeye wa wuquufun waa taalacasho la taalacanayo calaa milaaxi almacaani macnayaasha yani wanaagsan la taalacanayo oo macaanida wanaagsan loo taalacanayo lisalaamati almabaani alfaadu inay markaa nabad gasho daraaddeeda loo taalacanayo ama lisalaamati almabaani ay cinda salaamati almabaani alfaadda dhawaaqista lagu dhawaaqaya inay nabad gashay ayaa macaanida wanaagsanna lagu taalacanaya lagu garanaya waayo lafdiga sida loogu dhawaaqo ayaa macnuhuna raacaya haddii la laxniyo macnihii waxaa laga yaaba macno faasida in loo qaato laakiin haddii sida qumman loogu dhawaaqo ya yani macno qumman baa laga yaaba in laga fahmo facan cumara radia allaahu canhu annahu qaal cumar waxaa laga soo wariyey inuu yidhi tacallamu alcarabiya barta carabiga fa innaha taziidu fi lmuru'a waayo sharaftiiyo marka waxaweye muru'aday kordhinayse muru'adu waxa weye waa sharafta wey yani la odhanaayo qofku markaysa waxa mar'i weeye oo dadnimuu leeyahay oo wanaagsan yahay marka sharafta ayay kordhinaysaa carabiyadu barashada markaa la bartaa waqad warada can jamaacati min asalafi annahum kaanuu yadribuuna awlaadahum cala alaxn waxaa ka soo arooray koox ka mida salafka annahum kaanuu inay ahaan jireen yadribuuna qaar garaaca awlaadahum ubadkooda qaar garaaca inay ahaan jireen cala alaxni laxniga ku garaaca markay cibaarada jebiyaan oo laxniyaan way ku garaaci jireen si ay laxniga uga gooyaan jamaacaad salafka ka mida ayaa saas samayn jireen wa asnada alkhatiibu khaiib wuxuu soo wariye sanad ku soo wariyey can iraxabiyi isagoo raxabi ka soo warinaya qaala inuu yidhi samictu bacda asxaabina waxaan maqlay asxaabtayada qaarkoodo yaquulu odhanaaya xaalay odhanaayo ayaan maqlay idaa kataba laxaanun fakataba can illaxaani laxaanun aakhar idaa kataba hadduu xadiidka akhriyo laxaanun mid markaa wax laxniyaa hadduu akhriyo oo laxni badani fakataba can ilaxaani laxaanun aakhar oo una ka sii qoro oo ka sii weriyo kii laxaanka ah laxniga badnaa mid kaleo isaguna laxni badani ka sii weriyo saara alxadiisu bilfarisiya xadiisku wuxuu noqonayaa mid luqada farisiga ku sugan bimacnaa afkii carabigaba waa ka baxaya luqadii carbeedba waa ka baxaya yani wuxuu noqonayaa farisi kaannahu af cajami uu yahay waayo laxnigii baa marka isdul fuulaya oo fara badanaya laxnigii markuu farabatana kaannahu waxa lagu hadlayaa inanu carabiba ahayn wa almubaridu abulcabaas almubarid sheikhii laodhan jiray markaa naaxiga ahaa waxa uu yidhi annaxwu yabsudu min lisaani alalkani waalmar'u tukrimuhu ida lam yalxani faida aradta min alculuumi ajallaha faajalluha minha muqiimu alalsuni annaxwu yabsudu min lisaani alalkani naxwuhu wuxuu fidinayaa kaan aftahannimada lahayn ee agnaanka ahaa carabkiisa ayuu markaa fidinayaa oo markaa waxay u ka yeelayaa markaa mid yacni si dalaaqa leh oo fasaaxo leh u hadlaya walmar'u tukrimuhu idaa lam yalxani ruuxana waad sharfaysaa haddaanu wax laxnin hadduu laxni markaa iska ilaaliyo waad karaamaynaysaa waad sharfaysaa ruux wax yaqaana inuu yahay ayaad markaa u aqoonsanaysaa fa idaa aradta min alculuumi ajallaha haddaad markaa doonto min alculuumi xagga cilmiyada ajallaha ka ugu weyn haddaad doonto fa ajalluha minha waxaa ugu weyn cilmiyada muqiimu alalsuni carabada kii toosinayey oo laxniga qofka ka ilaalinayey yani wuxuu u naxwaha iyo sarfiga ayaa markaa ugu fiican waayo laxnigiibuu ruuxa ka badbaadinaya culammada qaarkood baa ictiraado waxay yidhaheen yani cilmiga waxa ugu weyn cilmiga ictiqaadka ama tawxiidka ayaa ugu weyn bacdu cilmi baa sidaa u tacaqubay oo caynkaas yidhi tacaqubka caynkaasna waxaad ka heli kartaa kitaabka jaamicu bayaan alcilmi wa fadli laakiin sheikhu waxa uu hoosta ku sheegayaa ma diidayso marka waxa weeye inuu tawxiidku ugu weyn yahay cilmiyada laakiin waxaa laga tilmaamaya jalaala nisbiya oo iطlaaqa ugama tilmaamayo muraadkiisu ma ahee wuxuu macnuhu u dhacayaa culuumuulaala marka la eegaayo waxa ugu muhiimsan oo ugu weynaansha badan naxwaha iyo sarfiga oo culumtii waxay u qaybeen culuum lwasaa'il iyo culuum alghaaya marka culuum alghaaya dee inay ka miisaan badan tahay garanay markaysa waxaan yani naxwaha iyo sarfiga oo cilmiga ictiqaadku markaysaa ka badan yahay iyo cilmiyo kale oo marka culuum alghaaya ka mid a ah. cilmu alkitaab wasunna cilmu alfiqhi wahaakada laakiin culuum alwasaa'il marka la eegaayo culumta wasaa'isha ama culuum alaalaha ah naxwaha iyo sarfiga ayaa ugu weynaansho badan marka cibaaradu waxay noqonaysaa yani cumuumu yuraadu bihi lkhusuus lafdigu inuu caam yahay laakiin khusuus looga jeedo oo laga tilmaamayo culuum ulwasaa'ilka ayuu ugu weyn yahay sidaa looga jeedo calaa kulli xaal waa ictidaar loo ictidaarayo oo weji wanaagsanoo maqbuula loogu xambaarayo laakiin waxaa la yidhahdaa almuraadu laa yadfacu aliiraad yacni muraadka looga jeeday ee ishkaalka lagu soo aroorinayo ma daafacayo mar haddii cibaaradu markaysa marka aynay ka muuqan sida marka muraadkii aynay ka muuqan ay tahay cibaaro ilaaqan almuraadu laa yadfacu liiraad ba la yidhahda marka waxa weeye ishkaalka la soo aroorinaya wuxuu noqonayaa fii maxalih wa calayhi falaa taxfal biqowli alqaasim ibni mukhaymira sidaa marka lagu dhisay lagu socdo falaa taxfal ha u aaba yeelinoo dan ha ka gelin biqowli qaasim ibni mukhaymira hadalkii qaasim ibni mukhaymira uu yidhi raximahu allah tacalumu awaluhu shuglun wa aakhiruhu bagyun barashada naxwaha la barto awalkiisu waa mashquul waa shuqli badan buu leeyahay wakhti badan buu qaadanaya wa aakhiruhu bagyun aakhirkiisuna waa xadgudub oo dadkii kale ayaa qadarkoodii meel lagaga dhacayaa oo naxwihii qofku hadduu naxwo keliya barto waxa weeye kaannahu cilmigu markaysaa naxwahu keliya yahay qofkii wax laxniyaba yani daaqaddu ka saaraya marka waxa baqyi buu marka ku dambaynaya cala kulli xaal hadduu dee taqwo qofku isku dabdinaayo yani xadgudub marka waxba ma samaynayo wala biqowli bishrin ilxaafi raximah bishri ilxaafi wadaadkii zaahidkee la odhan jiray hadalkiisana ha u aaba yeelinoo dan ha ka gelin raximah llah lama qiila lahu markii lagu yidhi tacalam inaxwa naxwaha baro qaala wuxuu yidhi adilu waa lumaya haddaan naxwaha barto waa lumaya buu yidhi qaala wuxuu marka uu yidhi kii naxwaha markaa lahaa baro wuxuu ku yidhi qul daraba zaydun camran waxaad tidhahdaa zayd baa camar garaacay dheh oo waa ficil iyo faacil iyo mafcuulu bihi weeye qaala bishrun bishri wuxuu yidhi yaa akhii lima daraba walaalkayow muxuu u garaacay zayd muxuu camar u garaacay qaala yaa abaa nasrin maa darabahu wa innamaa haada aslun wudic waxay yidhahdeen abaa nasriyow kunyadiisi intuu ugu yeedho wuxuu yidhi maa darabahu ma garaacin wa inamaa haada aslun wudic waa asal la dhigay bimacnaa waa mihaal la dhigay waa tusaale laakiin garaacba ma dhicin faqaala bishrun bishri wuxuu yidhi hada awaluhu kadib kaa awalkiisu waa been buu yidhi been buu ka bilaabmay laa xaajata lii fiih wax dana uma lihi rawaahuma alkhatiibu fi iqtidaa'i alcilmi alcamal khatiib albakhdadi baa ku soo wariyey kitaabkiisa la yidhaahdo iqtidaa'u alcilmi alcamal ayuu markaa ku keenay markuu leeyahay adiluna wuxuu u jeedaa naxwo haddaan bartaan ku lumayaa buu uga jeedaa yacni saasuu uga jeedaa calaa kulli xaal dee misaalka in la tusaaleeyo tusaaluhu sheegi maayo shaygani inuu shay waaqica yahay tilmaami maayo tusaalaha waxaa ku filan inuu markaa yahay muqadar oo mafruud yahay washa'nu laa yuctaradu almihaalu id qad kafa alfardu walixtimaalu washa'nu laa yuctaradu almihaalu mihaal lama bushiyo tusaale lama bushiyo tusaale lama bushiyo tusaalaha waxaa looga jeedaa litafhiimi alqaacida qaacidada ruuxa in la fahansiiyaa looga dan leeyey laakiin waxa weeye shaygan baa waaqici oo shaygaana waaqic ahayn muraadku maaha id qad kafa alfardu walixtimaalu misaalka waxaa ku filan inuu yahay mid mafruudoo la qadarayo ya waxaa kaloo ku filan inuu markaa yahay muxtamal wax suuragala ah. marka waxa weeye been ma aha marka la misaalinayo laakiin haddii marka horeba marka laga ixtiraaso layaha low qaala hadduu yidhaahdo daraba zaydun camran ya waxay noqon lahayd markaysaga daraba inaysan tahay yacni haakada loo ciraabo dabadeed waa fogaanaya ishkaalku calaa kulli xaal sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa laxniga in laga fogaado aad iyo aad laysaga jiro oo laga dheeraado xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam aan la naxnin hadalka kale lagu hadlayana aan laxni lagula iman taasina waxay ku imanaysaa carabiga in la barto naxwiheedii iyo sarfigeediiba la barto qawaaciddana marka la barto la dabaqo waxaa jira dadka qaarkood oo qawaaciddii naxwaha iyo sarfiga waa barteen laakiin markaa hadalkooda kuma dabaqaan haddana markuu hadlayo waxaa laga yaabaa inuu marka waxa weye laxniyo badan la yimaado haddana ka qawaacid ahaan waa u hayaa marka waxaa loo baahan yahay qawaaciddii in weliba lagu dabaqo yacni hadalka iyo wax kastuu ruuxa akhrinaayo inuu ku dabaqo oo ku dadaalo si laxni ka maran inuu akhriyo taas yadaa waa inuu ku dadaalaa oo carabkii si toosiyaa oo qawaaciddan bartaa oo naftiisa ku tababaraa siduu marka waxaweye u sixi lahaa si saxanna ugu dhawaaqi lahaa hadalkastuu kastuu yacni yani waxaweye sida saxda ugu dhawaaqo hadday noqoto markaysaa inuu xataa ku khata'ay oo carabku kaga dhacay si laxniya dib ha u noqdo ha soo saxo sida saxda ah ha u akhriyo asmaci shiikhii la jiray cabdulmalik ibnu qurayb waxa uu yidhi waxaan ka baqayaa ruuxa xadiiska werinaya haddii aanu naxwaha garanayn inuu soo gudagalo hadalkii nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man qaala calaya maa lam aqul falyatabawa' maqcadahu min annaar waciidkaa inuu soo gudagalaan ka baqaya waan uga baqayaa buuhi yacni aalib alxadiis haddaanu ahayn nin naxwaha garanaya inuu waciidkaa soo gudagalaan ka baqayaa buuhi waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wax ma laxnin jirin carabkiisu waa toosnaa fasiix baanu ahaa laxnina waa ka fogaayo waa ka dheeraa inaba kelmad laxniya laguma qaban jirin waxa waa afsaxu nnaas ya wa aqwamu nnaasi lisaanan ka dadka ugu carabka toosan buu ahaa ee ugu fasaaxada badan ee ugu baliiqsan ee ugu balaaqada badan ayuu ahaa marka wuxuu odhanayaa mar kastoo aad laxnido nebigii waxaanu odhan baad ka sheegtay sidaas aawadeed waxaan kaaga baqayaa buu yidhi inuu waciidkaas soo gudagalo yani kutubta mustalax waa soo arooriyaan ibnu kasiirna waa ku keenaa kitaabkiisa yani ikhtisaaru culumi alxadiid waa ku keenaa hadalka cabdulmalik ibni qurayb alasmaci waa keenaa marka in laga taxadiro oo laxnigo aad yo aad laysaga jiro waa loo baahan yahay caruurtana marka iyo talabadaba lagu tarbiyeeyo oo ardayda markaysa wax akhrinayaan sida saxdaa layah u akhriya yani waxa weeye taas yadee aad yo aad bay markaa muhim u tahay naxwihiina la barto juhdi lagu bixiyo laakiin waxa waa in la ogaadaa inuu wasiilo yahay oo qaayada loo socdaa waa maxay waa cilmulkitaabi wasunna kitaabkiiyo sunnada in aqoonta loo aqoon yeelanayaa loo socdaa si loo fahmo oo wasiila laga dhiganayaa iyo culumta lagala soo baxay kitaabkiiyo sunnada ee caqiide iyo fiqiba ah yacni marka laga istimbaaday taas marka ayaa waxay tahay ta la rabo marka in lagu gaadho laakiin culuumul wasaa'il weeye waa in la bartaa waa muhim weeye waxaa kaloo loo baahan yahay ruuxi marka waxaa weeye waa inuu carabka markuu toosiiyo dee keligii kuma filla carrab yaa salafka qaarkood waxay yidhaahdeen tara arajula maa yalxanu xarfan wa camaluhu kulluhu laxnun yacnii qof baad arkaysaa buuhi aan xaraf laxninayn laakiin camalkiisaa wada laxni ah camalkiisaa wada laxni ah marka camalkii inuu laxni noqdona waa in la iska jiraayo bimacnaa waxa weeye aan camalkiina la jibin oo bimacnaa la khilaafin camalfalkii lagu camalfalaayey oo lagu qumanaado nusuustii adiladu siday sheegayso carabkana la toosiyo la saxo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen markay ka hadlayaan naxwaha yacni bilowgii waa adag yahay laakiin marka dambe waa sahlanaanaya ya abwaabuhu min xadiid wa daakhiluhu min qasab ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen albaabada ayaa bira laakiin daakhilkiisu waxa weeye waa waa qasab wey yani waxa weye waa quwaaxa marka waxa weyaan yani macaane layska burbursanayo yani noocaas wey sida qasabkaa sokortoo kale yani noocaas wey marka marka hore ayuu ruuxa ku adkaanayaa laakiin wuxuu u baahan yahay sabir buu u baahan yahay sabir ayuu u baahan yahay loo sabroo loo dhabar adaygo lagu dadaalo yani marka waxa weeye xagga tabiiqa yani xagga qawaacidda qabashadeeda xagga marka fahamka la fahmaayo xagga qaybista la qaybayo xagga tabiiqa markaysa marka icraab ahaan lagu dabaqayo yani marka taas yadaa in lagu dadaalo aad yo aad buu marka ugu baahan yahay waa arrin marka waxa muhim ah sheekhu waxa uhi raximahullah laba-iyo lixdan alijhaad alfikriyu ixdar ilijhaad alfikriya biikhraaj alfikrati qabla nuduujiha sheekhu waxau uhi raximah ullah waxyaalaha laga digtoonanaya isagoo sheegaaya ee dhicisaynta fikirka loo nisbeeyey ayuu halkanna ku sheegaya ixdar ilijhaad alfikriya biikhraaj alfikrati qabla nuduujiha sheekhu waxau uhi raximah ullah ka digtoonow fekerka inaad markaa dhicisayso ka digtoonow maxaa lagu dhicisaynaya fikradda in la soo saaro oo bannaanka la dhigo oo la faafiyo inta aynay bislaan ka hor yacni markaa qofku wax ka fekeraayo ama wax markaa masaa'il uu doonayo inuu taxriiriyo yacni marka hore aad buu uga fekerayaa masaa'ishii eegayaa yacni waxbaa u muuqanaya waxaa u muuqday waa inuu ka baaraan degaa oo u kaadiyaa waanu la degdegin khaas ahaan wakhtiga markaa mas'aladu ay tahay mas'alo khariib ah ama mas'alo markaa culamo fara badani khilaafsan tahay aad yo aad ta'ani waa in loo sameeyaa oaan lagu degdegin ata'anii min allahi walcajalatu min ashaytaan kaadsiinyuhu xagga allah buu ka ahaaday degdeguna xagga shaydaanku ka ahaaday shaygii kuu muuqdaba haddaad markiiba ku degdegto aad faafiso waxaa dhici karta hadhow inaad isku cilkaambido oo wixii dib dambe ay kaala xumaadaan oo ay markaa waxa weeye saxiixayna kuula muuqan saas aawadeed xukunka masaa'isha la xukumaayo waa in aad iyo aad aan loogu degdegin haddii kitaab taaliifkii la samaynaayo kitaab la alifaayo ama marka waxa weeye wax la radinaayo ama wax marka culamo badan khilaafsan yihiin la qoraayo ashyaada noocaasi waa in ta'ani loo sameeyaa aad loo hubsadaa yacni marka waxa weeye aad looga fekeraa cidda markaa khilaafsan sidan waxay deliishanayso la eegaa yacni laakiin marka shay ku muuqdaba isla markiiba inaad ku kicin marka ijhaadka wuxuu ku metelay shiikhu sidii qof dumara oo markaa waxaweyn uuraysatay sid bay leedahay qofka dumari ay ku umulayso markaa sidkaa ka hor haddii la jeclaysto in ilaaba ilaa ilmihii si deg dega loo helo oo dee la dhiciseeyo ilmihii la heli maayo marka fikradda in la dhiciseeyo ma aha waa in marka waxa weye loo kaadiyaa ta'ni la sameeya ahlucilmiga qaarkood kutubaha qaarkood ay allifayeen waxaa laga yaabaa sanawaad fara badan inay marka waxa kitaabkaas ay qorayeen oo ay marka waxa weye marba ay si u dhigayeen waxay ku daraan waxay ka dhimaan waxay ku kordhiyaan waxay tacaqubaan waxay wax ka bedelaan wahaakada yani wixii aad markaysa marka yani sidaasoo kale looga baalaan degay wuxuu noqonayaa shay matiin ah oo waxa weye qiimo badan buu noqonaya ibnu cuthaymiin laftiisu macnaha waa tilmaamayaa wuxuu leeyahay fikradda soo saaritaankeeda inaanad ku degdegin khaas ahaan hadday khilaafsan tahay sida jumhuurka culammadu qabaan ama adilo kale oo saxiixa ay khilaafsan tahay dadka qaarkood ba markay xadiis soo maraanba walow xadiiskaasi marka hadduu doono shaadba ha noqdo oo daciif shaadaba ha noqdee way iska qaadanayaan yani ta noocaasina marka waxayan dee saxiix maaha saxiix maaha waa in marka aad yo aad taani loo sameeya loo hubsadaa xagga axaadiista markay culamada qaarkood ay ka hadlayaan waxay yidhahdeen axaadiista waxay u qaybsamaan axaadiis culammadu ay ugu camal faleen si fara badan oo si akhariya ummadda ugu camal fashay fara badan iyo axaadiis yani si qaliila loogu camalfalay iyo axaadiis aan lagu camalfalin shaatibi wuxuu u qaybiyey axaadiista saddexdaa qaybood buu u qaybiya axaadiisay salafku aad ugu camalfali jireen oo agarulumma ay ku camalfaleen iyo axaadiis si qaliila mooye si kale aan loogu camalfalin iyo axaadiis aan laguma camalfalin inuu sidaa udhigayaan filaya axaadiista sida agarulumma ay ku camalfaleenoo si aad u fara badan loogu dhaqmay kuwaasoo kale waa la ictimaadaa waana la cuskadaa waa lagu camalfalaa axaadiista sida qaliilkee naadirkaa loogu camalfalayna oo cidda ku camalfashay bay aad u yartahayna aad baa la hubsadaa waxaabaan filayaa inuu odhanaayey yani waxay ummadda badankeedu uga weecatay ayaa ku sugan ama dacfi ha noqoto ama markaysa markaa ta'wiil ha noqoto ama naskhi ha noqote marka waxaan filayaa inuu odhanaayey yani kitaabkiisa almuwaafaqaad buu kaga hadlaa yani marka in layska ilaaliyo axaadiistan ilaaqan baa lagu camal falina lama qaato waayo dee ummaddu inay baadi ku kulantaa ma suuragal aha haddii markaysa markaa ummaddu ay sida kale martay oo wax ku camalfalayba aanu jirin dee xadiikaasi ama wuxuu noqonaya midaan sugnayn ama wuxuu noqonaya mid mansuukha ayuu noqonaya a'immadii horena dariiqada noocaasee ku saabsan axaadiistaan lagu camalfalin inay marka iska ilaalin jireen waa jirtaan ya imaamu shaafici wakhtiyada qaarkood buu odhanaya xadiiskan waxaa lagu ijmaacay inaan lagu camalfalin ijmaaca markaysa markayani markaa ijmac baa lagu khilaafa markaasuu dabeedno markaa sida kale maraya marka ijmaacaasi wuxuu caddaynayaa inuu mansuukh yahay dariiqada saasoo kale u dhigaa saasoo kale ayuu dhigaa kolley qaarkood waxba ka soo noqdo qaar lagu camalfalay oo cidi ku camalfashay walow haba yaraate oo markaa uu ijmaaca ka cabiray yani marka naxwa haada kolley waa soo baxeen laakiin dee waxaa laga qaadan karaa mas'alada faa'ida laga faa'idaysan karaa axaadiista sida yani agsarka ah bikasra loogu camalfalay kuwaas iyagu waxa weeye yani hadal ma leh camalfalka lagu camalfalay axaadiistaan lagu camal falinna oo cid ku camalfashayba aanay jirinna waa la yska ilaalinaya yani laguma camalfalaayo waayo dee xaqu ummadda kama suulo laa tazaalu taa'ifatu min ummati daahiriina cala xaq marka dee haddii la og yahay cid ku camalfashayba inayna jirin yani marka waxa looga weecdaa markaa meesha ku sugan ummaddiina baadi ku kulmi mayso waayahay alisraa'iliyaat aljadiida israa'iliyaadka cusub waa waxa reer banu israa'iil loo nisbaynaayo ee marka cusub bimacnaa yuhuudda iyo yani markiisa ay la yimaadeen taasuu sheikhu wuxuu ka cabiray israa'iiliyaat jadiida uu ka cabiray ixdar lisraa'iliyaat aljadiida ka digtoonow israa'iiliyaadka cusub fii nafasaat almustashriqiin tufitaanada ay tufayaan afkaarta nimanka mustashriqiinta oo min yahuudin wa nasaara yahuud iyo nasaara ah fa hiya ashaddu nikaayatan wa acdamu khataran waa ka daran tahay afkaarta marka ay nimanka mustashriqiinta gaaladii ay akhrinayaan ee markaa faafinayaan xagga dhibaatada waa ka daran tahay ummadda siday u dhibaataynayso wa acdamu waa ka weyn tahay khataran xagga khatarta min alisraa'iiliyaat alqadiima israa'iiliyaadkii hore ee markaa horreeyey waa ka daran tahay fa ina hadihi qad wadaxa amruha bibayaani اnabiy sala allahu aleyh wasalam almowqifa minha waayo fa ina haadihi israa'iiliyaadka qadiimka ah akhbaartii reer banu israa'iil ay sheegi jireenna horreeyey qad wadaxa amruha arrinkeedu waa caddaaday wuxuu ku caddaaday bibayaani nabiy sala allahu aleyh wasalam caddaynta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu caddeeyey ku caddaaday almowqifa minha mowqifka layska taagaya uu caddeeyey wa nashara alculamaa'u alqawla fiiha culammaduna waa faafiyeen odhaahda waxa laga odhanayo ama aljadiidatu almutasaribatu ila alfikr alislaamiyi fi acqaabi athawrati alxadaariyati wa itisaali alcaalami bacdihi bibacd ama aljadiidatu almutasariba afkaarta cusub miya iyo israa'iiliyaadka cusub ee almutasaribatu soo gashay ila alfikri alislaamiyi afkaarta islaamiga ah u soo baxsatay ee soo dhex gashay fii acqaabi athawrati alxadaariya yacnii kacdoonkii ilbaxnimada loo nisbeeyey dabadeeda soo soo dhex gashay fikirkii islaamiga ahaa iyo waitisaali alcaalami bacdihi bibacd iyo caalamku markuu isla xidhiidhay qaarkiiba qaarka kale oo isku xidhnaanshii caalamku u batay iyo xidhiidhkii u batay oo aalaadka markaa cusub ee soo kordhay aad markaysa markaa xidhiidhkii u kordhiyeen hadday tahay daa'iraadkan markaysa marka waxa yani dadkii yani wakhti yar ku gaadhsiinaya beledada fog hadday tahay markaysaga telefoonnada iyo waxyaalaha soo kordhay ashyaada noocaasa marka waxa weeye iyaguna caalamkii uu isku xidhmay faafitaanka ashyaadaasi faafeen soo galeen afkaartii islaamiga wa kabxi lmaddi alislaamiyi fiditaankii islaamka loo nisbeeyeyna yani marka waxa weeye la joojiyey oo la xakameeyey fa huwa sharun maxdun waagii hore dee islaamkaa faafayey oo markaysaa marba beleda gaadhayey oo dad cusubi qaadanayeen oo saa u sifaafayey oo markaasaa waxa weeye gaaladii waxa markaa lagu weerarayey beledadoodii markaasaa diinkii islaamku halkaa gaadhayey markaasaa dad ka islaamayeen oo sidaa u sifaafayey yani marba qadar almadd alislaami fahiya sharun maxdun afkaarta cusub ee markaa gaalada ka timi ee mustashriqiintu ay faafiyeen waa shar markaa waxaweye barxla wa balaa'un mutadafiq waa balaayo yani markaysaa burqanayso iska daba imanaysa waqad akhadat bacda almuslimiina canha sina waxaana qabatay muslimiinta qaarkood lula ayaa qabatay ay markaa hafla ku dhacdo luloodeen wakhafada aljanaaxa laha aakharuun yacni markaa garabkana waa u raariciyeenoo hoos bay ugu dhigeen qaar kale oo iyagina marka waxa arrinkii bay u khuduuceen oo markaysaa iska aqbaleen faxdar an taqaca fiiha ka digtoona waa inaad ku guda dhacdo waqa allaahu almuslimiina sharaha allah ha ka ilaaliyo muslimiinta sharkoodii wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximahullah waxaa jiri jiray waagii hore israa'iiliyaad qadiima reer banu isra'iil akhbaartaay sheegaan akhbaarta ay sheegaan axaadiistaa kala caddaysay xadiisu can bani israa'iila walaa xaraj laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuh ahlukitaabka ha rumaysanina waxay idinku yidhaahdaan hana beenina shay maskuutu canhu oo shareecadeenna laga aamusay oo aan markaa waxba laga sheegin oo ay sheegeen ahlukitaabkii ay sheegeen hana rumaynina hana beenina haddaad rumaysaan waxaa laga yaabaa in dee baatilkoodii waxay iyagu beddeleen inay ka mid tahay oo deedna iska rumayseen haddaad beenisaanna waxaa dhici karta in kitaabkoodii wax xaqoo ku sugnaa oo aan keenna laga warramin oo la beeniyey inay noqoto marka si aan taasi u dhicin laa tusadiquu alkitaabi walaa tukadibu ya xadiisuu can bani israa'iil walaa xaraj ashyaada qaarkoodoo reer banu israa'iil sheegeen oo sharcigeenna wax ka hor imanaya aynu jirin in marka waxa weye laga sheego la naqliyo waxba dhibi kuma sugnay calaa kulli xaal tafsiil baa la geliyey shaygii marka kitaabkeennu beeniyey ee uu caddeeyey inay taxriifaadkoodii ka mid tahayna waa la beeninaya ya waa la beeninaya marka waxa weeye israa'iilaadka qadiimka ee horreeyey sidaasaa markaa sharcigu u caddeeyey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam u bayaamiyey waxaa jira haddaba shiikhu wuxuu ku magacaabay alisraa'iiliyaat aljadiida israa'iiliyaadka cusub israa'iiliyaadka cusubna waxaa loo jeeda afkaaraha cusub ee markaa reer banu israa'iil ama gaalada yuhuuddu ay faafinayaan ama kuwa kale la midka ahaa kiristaanku ay faafinayaan oo ah markaa niman mustashriqiin la yidhaahdo ayaa jira oo yani markaa soo baxay waayadii dambe waa niman gaalo ah oo diinta baranaya oo markay diintii bartaan oo diraaseeyaan ayay markaa muslimiintii dhex gelayaan kutuba qorayaan jaamacadaha muslimiintu lahaayeen qaarkood ay wax ka dhigayaan kutuba ay qorayaan afkaartoodii ay faafinayaan waxaanay doonayaan diinta islaamka inay marka waxa weeye yacni afkaaro qaldan dhex geliyaan oo dadkii muslimiinta ahaa ayaa afkaartoodii ay weerarayaan hadda ma arta waxay doonayaan ghaswi fikri wax la yidhaahdo yacnii weerarku mar wuxuu noqdaa in markaysaga beledada iyo dadka la weerarayo oo dagaal iyo xabad lagu weerarayo dagaal iyo hub marna afkaarta qaldan ee lagu weerarayo ee taariikhdoodii lagu dhalandilayo ee diinkoodii lagaga tashwiishinayo ee caqaa'idoodii tashuush lagaga furayo ee taariikhdoodii si kaloo qaldan loogu tilmaamayo inay saa iyo saa ahayd ictiraadaad iyo shubah lagu furayo axkaamta shareecada ashyaada noocaasa ayaa ka dhibaato badan weeraradii marka waxa weyaan xabadda ahaa ee waagii hore ay ku soo qaadi jireen muslimiinta ay weerari jireen akhlaaqiyaadkii islaamkaay weerarayaan odhanayaan marka akhlaaqda islaamku waa akhlaaqaan fiicnayn kayta wa kayta saasay u tahay waxay weerarayaan marka waxa axkaamtii shareecada dumarka marka waxa yani xuquuqdoodoo kale bay ka hadlayaan waxay odhanayaan marka waxa islaamku waa dulmiyey ama waxa weeye marka waxa dee waagaasa waxaa jiray eh, in aad dumarka loo dhibaateyn jiray markaa saas aawadeed xoogaa wuu khafiifiyey laakiin markii yani ma wada waajihi karayn inuu marka waxa yidhaahdo halkaa ka soo wada qaada marka saas aawadeed hadda markaysa marka waa in sare loo qaadaa dumarkiioo yani marka meeshii shareecadu ay dhigtay meelaan ahayn laga kormariyaa afkaaro noocaasay faafinayaan dumarkii waa la dulmiyey odhanaya tacadudka ayay diidayaan inuu ninku markaa waxa dhowr dumara guursado waxay leeyihin wax munaasiba ma aha oo waxa weye markaysa waa inuu mirkaa mid waliba ku kaaftoma mid qura ya markay weliba sidaa leeyihiinna yani saaxiibadihii way fasaxayaan oo waxay leeyihiin yani intii la doonaa saaxiibada la yeelan karaa yani zinadii oo kale markaysa markaa saasay u fasaxayaan guurkiina waa cidhiiriyayaan yani dambay ka leeyihiin waxaan la ogsoon yahay marka waqtiyada qaarkood dee dumarkaabaa ka badan ragga marka de haddii waxa weeye marka dumarkii ay waayaan rag guursadaan hadday waayaan maxaa ka imanaya in zinadii xumaantii iyo fawaaxishtii farabadataa ka imanaya taasaa ka imanaya marka waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam guurarkiisii bay tashuush ku furayaan markaasay odhanayaan markaysa waxaan yani markaa yani dumar fara badan buu guursaday yani isagii ciise waa kala tegan yihiin wahaakada waxay markaa mar odhanayaan waxa weeye caaisha da'deedu way yarayd qofka dumar ee da'deedu yar tahayna in markaa waxa weyaan markaa la guursado weliba nin weyn oo dee markiisa markaa waxaan yani aad uga weyni uu guursado yani munaasib baynay ahayn yani marka waxa weyaan yani xuquuqdeedii baa marka meel lagaga dhacaya waa abaatiil waxay sheegayaan waa waxaan jirin yani caaisha markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam la gurigelayo waxay ahayd qof dumar oo qaangaada dumarkuna intay ku qaangaadhaan waa kala horraysaa wax lagu ijbaaro oo lagu dirqiyeyna ma aha waa waxay marka waxa ku faraxsanayd oo ku raalli ahayd iyadiiyo ehelkeeduba ay ku raalli ahaayeen yani wey yani xaaladda noocaas ah wax markaa cidhiidhi ah iyo wax kabti ah iyo wax raalli ahaansha la'aan ah kullu daalika ma jirin qof dumarayna marka ahayd waxaan laga sheegay caaisha inay tidhi qofka dumare hadday markaa sagaal gaadho waa sagaal si fiican u koray baa loo jeedaa yani fahiya imra'a waxaan la ogsoonaya dumarka qaarkood inay sagaal jirka ku xaydaan hadday xaydana waa mukallafa yacni caqligeedii iyo takliifkeedii uu dhammaystiran yahay khayr iyo shar waxay la timaaddo yani lagula xisaabtamaya wahaakada shubahaad kaloo fara badan bay markiisa waxa furayaan calaa kulli xaal waxyaalaha noocaasa afkaartaa qaldane ay faafinayaan ee uu sheikhu ka cabiray alisraa'iliyaat aljadiida waxay tahay waa wax yani markaa ay habboon tahay aad iyo aad in looga taxadiro layska ilaaliyo waxyaalaha aad ku weeraraan waxaa ka mid ah nimankaa waxa mustashriqiinta ahi yani usuul fiqiga ay leeyihiin usuul fiqiga maxaa marka waxa weeye loo qoray maxaa loo daba joogaa markayse markaa shaafici wuxuu qoray maa usuul fiqi cusub la dejiyo kayta wa kayta ya waxyaalahay weeraraan waxaa ka mid a sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo axaadiista nebiga sala allahu aley wasalam waxyaalahay weeraraan waxaa ka mid a abu hurayre khaas ahaan si gaara inay weeraraan ya oo marka waxa weeye yidhahdeen waxaanu axaadiistaas siduu markaa u maqlay siduu u soo wariyey wakhtigiisu waa yaraa kayta wa kayta waa abaatiil waxaas ay sheegayaan axaadiista abu hureyre soo wariyey waxa weeye waa axaadiis haalibkoodu yani marka waxa weeye saxaabo kale la soo warisay yani abu hureyrena wuxuu saadiq buu ahaa been ma aqoon waana xifdi badnaa barakadii ducada nebiga sala allahu aley wasallam baana ka muuqatay yacni muddadaa uu nebiga la joogay axaadiista nebiga sala allahu alay slm siduu u qaybi lahaa ayuu ku dadaalayay laa kasab iyo shaqaan u qaban jirin oo shaqaan u dhaqaaqi jirin walaa reer baanu markaysaga samaysan walaa marka camal baanu doonan wuxuu ku dadaalay in waxay ahayd waa inuu markaysa marka axaadiistaas nebiga calayhi salaatu wasalaam ka qabto kana qaybo axaadiista qaarkoodna wuxuu kasii qaatay saxaabada nebiga sala allahu alay wasalam ka qaatay ayuu kasii sii qaatay bacdulbaaxisiin waxay sameeyeen diraasaad bay sameeyeen waxay diraaseeyeen axaadiista abu hureyra soo wariyey iyagoo u muqaaranaynaya axaadiista yani saxaabada kale soo warisay kulli axaadiista abu hureyre soo wariyey boqol iyo wax yar mooyaane in alla inta kale saxaabo kale la warisay weliba marka boqolka iyo intaa yar waxa weeye diraasadu may ahayn diraasa mutacamiqa waana intii markaysa aalaadka cusuba aynay soo kordhin yani marka makaatibtanna aan la samayn maktaba shaamil iyo maktaba kfiya waxyaalahaas aan la samayn aalaadkan marka cusube markaysa marka yani lagu baari karo wax ee lagu baxsan karo aan la helin kuwaas qudhooda waxa dhici karta markaysaga markaa in badan oo ka mida in lagu waafaqo oo cidda baxsiga samaysay ayna helin taasaa marka waxaan yani dhici karta shaki waxaan lahayn qaar kale inay soo baxayaan oo lagu waafaqay oo cidda diraasada samaysay ay ka qarsoonaatay wahaakada marka calaa kulli xaal afkaaro fara badan oo qaldan ayay faafiyaan jihaadka jihaadu talabka oo kale aad bay u weeraraan uga hadlaan ay yidhahdaan garanay markiisa markaa difaaca marka waxa weye haddii la weeraro muslimiintu ay isdaafacaan laakiin maaxa iyagu gaalada u weerarayaan yani afkaaraha noocaasee markayse markaa ay doonayaan tashuush inay geliyaan in la dhegaysta ma aha waa in afkaarta noocaasa la iska ilaaliyaa laga taxadiraa laga digtoonaadaa yani waxay doonayaan inay tashuush ku furaan markaa muslimiinta weliba markuu sheikhu leeyahay ama aljadiidat almutasaribatu ila alfikr alislaamiyi fi acqaabi athawrati alxadaariyati wa alcaalami bacdihi bibacd wakhtiga uu kitaabka qorayo sheikhu xilyatu taalib alcilmi intarnadadan markiisa waa may fasaxnayn caalamkana looma sii dayn ee hadda waxa weeye waxyaale markii aan eh, weliba jirin itisaal caalamku sidan isugu xidhan yahay baa hadda weliba jira hadda layf baa markaysa meel walba laga soo gelaya gaaladu waagii hore waxay u baahan jireen beredada islaamka inay usoo safraan ay yimaadaan dhaqaalo badan ku bixiyaan dabeed muslimiinta dhexdooda intay dhex galaan markaysa marka waxaan yani afkaartooda ku faafiyaan ay la xidhiidhaan dad kooban ay saa ula xidhiidhaan laakiin iminka iyagoo gaaladu guryahoodii iyo beledadoodii jooga ayay nadkaa ku sii daynayaan afkaartooda mid walbay sii daynayaan life buu gelayaa waa sii daynayaan dabeedna markaasaa caalamka o dhan ay ku faafaysaa muslimiintiio guryahooda jooga ayaa markayse markaa waxaan yani dhici karta qaar badanoo ka mida inay furaan oo deedna ay dhegaystaan oo qaarkoodna afkaarta noocaasa ayba saamayso haddamarta waata la yidhahdo caalamku wuxuu noqday kalqaryati alwaaxida sidii tuulo keliyaoo kale ayuu noqday ya yani wax alla waxa markaysaa markaa ka dhacaya caalamka waxaa loo faafinayaa si maxaa kaa galaya afkaarahaasasaa loogu sii daynaya hadda maarta shubahaadkoogud baa la faafinaya waagii hore faafinta afkaartooda ay faafinayaan kharash badan baa kaga bixi jiray yani wakhti badan bay qaadan jirtay haddana cidday gaari jirtay waxay ahayd cid kooban laakiin maanta markaysa waxaa laga yaabaa malaayiin ayaa mar keliya wada daawanaya weliba kuwooda caanka ah wakhti yar bay ku faafin karaan sun fara badan oo beledo badan gaadha afkaaraha qaldan waa in layska ilaaliyaa laga fogaadaa waa inaan la dhegaysan dhallinyarada qaarkood waxaa iskaga abuuran wax ku saabsan xubbulistitlaac cid kastooo lunsan waxaa laga yaabaa inuu is eeg hadda muxuu qabaa afkaartiisu maxay tahay ya wakhtiyada qaarkood baan waxaan idhi haddii la odhan lahaa dajaal baa soo baxo halkan jooga yacni qaar badan waxay odhan lahayan keen aan soo egna dajaal siduu u egyahay hadda maarta imika qof kastoo lunsan marka la yihahdo afkaar buu qabaa waa lunsan yahay waxay is odhanayaan bal hadda ogaada bal waxa laga sheegaya siduu yidhahda eega yani saasaa dhici karta nebiguna muxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam man samica adajaala falyana canhum man samica adajaala falyana canhum man samica adajaala falyana canhum saddex goor baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii dajaal maqlaa ha ka fogaado ha ka dheeraado fawallahi ina arajula laya'tiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'min fayatabichu lima yabcasu bihi min ashubhaat ilahay baan ku dhaartaye ninku waxa weeye wuxuu u tegayaa dajaal oo la kulmaya isagoo isu malaynaya inuu muumin yahay markaasuu raacayaa shubahaadka uu sii daynaya daraaddeed marka intaad fogtaa la faytaa marka aad ha looga fogaado waxyaalaha shubahaadka hays odhanin adiga ku saamayn maayaan shubahaadku ha haadaan shubahaadka gaaladu faafinayso ama shubahaadka markaysa markaa waxaan yani ay faafinayaan ahlubidaca iyo ahludalaalku ay faafinayaan noocay doonaan ha noqdaan ya waa in laga fogaadaa waa in laga dheeraadaa waa in dhigaha laga ilaashadaa waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xata yakhuduu fi xadiiin hayri inakum idan miluhum admarta waxaa laynooga digayaa yani marka waxa weeye dadka ahludalaalka ah waxyaalaha baatilkay faafinayaan in lagu dhowaado in la dhegaysto ayaa laynooga digaya sheikhu waxau uhi raximah ullah ixdar iljadal bisandiya waxaa ka fogow yacnii dooda bisanti loo nisbeeyey ka fogow ay iljadal alcaqiim maxaa looga jeedaa jadal bisanti ay iljadal alcaqiima doodda markaysaa madhalayskaa ka fogow aw ida'iila ama liidata ka fogow faqad kaana albisantiyuuna yataxaawaruuna fii jinsi almalaa'ikati waalcaduwu calaa abwaabi baldatihim xataa daahamahum waxay ahaan jireen albisantiyuuna qoladii bisantiyiintu waxa weeye waa boqortooyadii ruumaan ee marka waxa weeye ka jiri jirtay istanbul ka jiri jirtay iyo nawaaxigeeda boqortooyada noocaas ah niman bisantiyiin la yidhaahdo ayaa markaysa haysan jiray marka waxay ka doodi jireen yani doodan faa'iide lahayn iyadoo cadowgu markaysa markaa uu soo weerarayo ciddii cadowga u ahayd ay soo weerarayso albaabkii beledkooda ay markaa cadowgu taagan yahay waalcaduwu calaa abwaabi baldatihim iyadoo cadowgu ku sugan yahay albaabadii beledkooda ay ku sugan yihiin xataa daa'ahamahum ilaa uu markaa weeraray oo ka qaalib noqday wahaakada aljadlu da'ilu yasudu can isabiil saasoo kalea markaysagaa yani doodda liidataa yasudu dadka ay u diidaysaa oo ka leexinaysaa can isabiili waddada xaqaa ah bay u diidaysaa ka mancinaysaa wa hadyu salafi alkafa can kasrati alkhisaami waljidaal hadyiga salafka iyo ariiqada markaa salafku ay ku hanuuneenna waxay ahayd in laga gaabsado la layska daayo dooda badan alkafa can kasrati alkhisaami waaljidaal muranka badan iyo dooda badan in laga afhaysto layska daayo ayaa ariiqada salafku ay ku hanuunina wanaagsanayd ay ahayd wa ana atawasuca fiihi min qilati alwarac iyo in marka waxaa ballaarsiga lagu ballaarsado doodda oo waxa weeye doodda la farabadiyaa ay ka mid tahay xalaal miradka yar ay ka mid tahay kama qaala alxasan siduu xasan albisri uu yidhi id samica qowman yatajaadaluun markuu maqlay dad doodaaya haaulaa'i malluu alcibaadata wa khafa calayhim alqawl kuwaas waxay ka daaleen cibaadadii bay ka daaleen wa khafa calayhim alqawl waxaa u fududaaday odhaahdii baa u fududaatay cibaadadiina waa ka daaleen odhaahduna waa u fududaatay wa qalla waracuhum waa yaraatay xalaal miradkoodu fatakalamuu markaasay hadleen rawaahu axmedu fi zuhdi wa abuu nucaymin fi alxilya imaam axmed baa soo wariyey kitaabkiisa azuhdi buu ku wariyey abuu nucaymna wuxuu ku soo wariyey xiliyat alawliyaa ayuu ku soo wariyey sheekhu wuxuu tilmaamaya raximahullah doodda marka waxa weeye aan faa'iidada lahayn in laga fogaado o laga dheeraado yacni dooddu waa kala duwan tahay wa jadalun bixaq iyo jadalun bibaatil mid waa in xaq lagu doodo midna waa in baatil lagu doodo doodda la wada diidi maayo waayo doodda markaysagaa nooc baa layna amray wajaadilhum bilatii hiya axsan yacnii markaas dariiqadii iyo sidii ugu wanaagga badnayd ula dood waa dooddii waxa weeye xaqa lagu doodaayey ee qumana wanaagsanna loo doodaayey walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii hi axsanu ila aladiina dalamuu minhum marka dooddii la wada diidi maayo yaa nuuxu qad jaadaltana faakharta jidaalana yani waxa weeye dooddii hadday tahay markaa jidaalun bixaq waa fiican yahay lakin jidaalun bibaatil waa madmuum dooda baatil lagu doodayaa waa mid xun weeye cilmi waxaanu ruux u lahayna inuu ka dooda maah haa antum haa'ulaa'i xaajajtum fii ma lakum bihi cilmun falima tuxaajuuna fii ma laysa lakum bihi cilm aqoon darro qofku inuu ku doodo maaha walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm haddii doodda aan faa'ida ku sugnayn oo qofku mucaanid uu yaho waxba aanu qaadanayn xujadiina lagu oogay markaana lalama doodo waar iskaga tagaa ana daaminun bibaytin fii rabadi aljanna liman taraka almiraa'a wa kaana muxiqa waata xadiis lagu soo wariyey yani qofka marka waxa weeye doodda iska daaya oo ka taga walow muxiqba ha ahaadee in waxa weye wakhtiyada qaarkood yani lagu ammaanay jannana loo ballan qaaday haakada maa dalla qawmun bacda hudan kaanuu calayhi ila uutu ljadal marka doodda marka waxa weeye yani iska dood ah ama mughaalabo loo doodaayo aan nasiixo aan ahayn iyo xaq in la caddaynaayo laakiin looga jeedayaan lagaa adkaan waa mid madmuum oo xun wey ta baatilka lagu doodaya waa mid xun ta cilmi darada lagu doodaya waa mid xun ta marka waxa faa'iide aan lahayn ee waxa weeye markaa yani jadal caqiim yani waxa weeye waa mid yani marka iyaduna aan fiicnayn in la sameeyo ma kullu daalika waa in waxa weye la iska jaraa oo la iska ilaaliya waxaa la rabaa jidaalki inuu noqdo waxa weeye jidaalun bixaq inuu noqdo xaq in lagu gaadho xaqa lagu caddeeyana waa in la rabaa laakiin dooda aan faa'idada lahayn jidaal bisanti waa in marka waxa la iska jiraa jidaal bisanti waxa weeye waa markaa dooda aan faa'idada lahayn wey marka nimankaas waxa weeye istanbul iyo dhulkaa joogi jiray boqortooyadii ruumaan waxay ahaayeen dadkooda markaa waxa weeye aqoonta iyo wax ay ku tuhmayaan qaar doodo badan aan faa'iido lahayn ku doodi jiray waxayna kaga mashquulayeen wixii markaa iyaga markaa anfacayay waxyaalay ku doodayaan waxaa ka mid ahaa yani jinsiga malaa'igta inay ka doodaan biduuni cilmina kaga doodaan waxaan looga sheegin aynay daliil u haynin ayay kaga doodayeen shayga marka malaa'igta wixii laynooga sheegay bes waa in lagu gaabsoodaa laakiin wax kaloo cilmulghayb ah waa inaynan iska gelin malaa'igtu waxa weeye waa yani khalqi laga abuuray nuur wa khuliqat min nuur waa jidhar bay leeyihiin garbay leeyihiin qalbiyay leeyihiin xataa idaa fuzica can quluubihim uli ajnixati masna waulaasa warubaac yani garbe ka badan bay qaarkood leeyihiin yani samaawaadka waa koraan waa ka soo degaan waa khalqi ilaahay un ateecaya aan cisyaan la imanayn laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun laakiin shay aan nusuustii adilada laynoogu sheegin ilaa waa caalam haybi oo inaga qarsoon eh inaynu dhex galloo ka doodno dee furna waxyaalaha kale la yidhi waa ka doodi jireen waxaa ka mid a ah. oo wakhtiyada ay ka doodayeen digaagadda iyo beedka kii horreeyey haddii la yahay digaagaddaa horreysay digaagaddu xagga ka timi ila beedka markaysaa ka dilaacdaa haddii ay beedka a ah horreeyeen waxay odhanayaan yani markaa beedka yani waxa weye digaagad baa dhashee sidee beed loo helay iyadoo markaysa markaa digaagad aan lahayn waxa weeye waa jadal aan faa'iida lahayn weeye waxaan qofka loo diran waynu iska jiraa saas aawoodee qofku xajka markuu ku sugan yahy doodaha aan faa'iidada lahaynee cadhada iyo waxyaalahaasi ka dhalanayaan aan faa'iidana ku jirin waynu ka fogaadaa falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji wahaakada waxyaalaha umuuraha haybiga ah cilmi la'aan in laga doodo ma aha waxaan markaa aynaan daliil u hayn waayo caqligu wax walba kama jawaabi karo waxaa nusuusaha ashyaada laynoo sheegay ee umuuraha haybiga ah laynooga sheegay waa inaan laga tallaabin ya yanzilu rabbuna xiina yabqa sulusu leyl aakhir kayfa yanzilu waa inaan la odhan alraxmaanu cala carshi istawa kayfa istawa cala carshi waa inaan la odhan kayfiyadda laynooma sheegin waatay salafka qaarkood yidhaahdeen cilmulghaybka inta laynooga sheegay bes baynu ka ogna a'immadii salafka qaarkood waatay yanzilu kayfa yashaa siduu doono allah u soo degaa tafaasiil iyagu geli maayaan saas ayuu ku gaabsanayan waxaynaan daliil ahayn waa inaynan gelin ya caqligu wax walba kama jawaabi karo waa maxduud waa xadidan yahay dariiqyada caqligu wax ku ogaado waxaa ka mid a ah xawaastan araggan iyo maqalkan yagiina waa maxduud ilaa intaad wax ka maqli ilaa inteebaad wax ka arki hadda maaragta haddii waayadii hore markaysa markaa la odhan lahaa oo dadka qaar loo sheegi lahaa yani waxa weeye afar boqoloo sano ka hor saddex eh, boqoloo sano ka hor shan boqoloo sano ka hor haddii lagu odhan lahaa daa'iraad baa jira oo waxa weye waxaa suuragala diyaarad markaysaa qofka qaadaysa wakhti yar meelfo ku gaadhsiinaysa min qaara ilaa qaara yani waxa weye caqligoodu markaa ma garan kareen waxaa laga yaabaa dadka badankoodu inay odhan lahay waa mustaxiil wax suuragala maaha ha waxaan dhici karin haddii la odhan lahaa waxa marka waxa weyaan yani jiri kara aalado markaysaa dadku ku wada hadlaan oo arlada yani waxa weeye min dacal ilaa dacal min qaara ilaa qaara yani qofka hindiya jooga iyo qofka maraykan jooga iyo qofka australiya jooga iyo qofka marka geeska afrika joogaa dhammaan markaysa marka waxaan ay ku wada hadli karaan oo weliba maqal iyo muuqaal ah oo islamadkiiba codku gaadhayo si laba qofoo wada fadhiya u sheekaysanayaan ya waxaa la odhan lahaa waa mustaxiil wax dhici kara maa sababtu maxay tahay yani waxa weeyaan waxay caqligu wuxuu wax ku qiyaasayaa wuxuu marka isagu yaqaan wuxuu arkay ama maqlay ayuu wax ka qiyaasan karaa ya hadda waxa weye ashyaadaas waxaa la garanayaa inay waaqic tahay mustaxiilna aynay ahayn haddii caynka ay tahay ashyaadii makhluuqaadka ahaa oo caqligu marka waxa weeye garashada uu garanayo inay suuragal tahay ay ku xidhan tahay min zaman ila zaman culumta iyo muctayaadka waxyaalaha la siiyey aqoonaha ay ku xidhan tahay wuxuu wakhti odhan karaayey waa mustaxiil wakhti kale ay dhici karto inuu yidhahdo mustaxiil maaha waa shay mumkina weliba waaqica ya bal maxaad moodday waxa markaysa marka waxa haybiyaadka ka sii waaweyn kusii sii tacalluqa waxa marka waxa weeye ilaahay ku tacalluqa ka warran bal sifaadka ilaahay iyo daatada ilaahay siduu markaysa caqli uga jawaabi karaa kama jawaabi karo qadarka loo sheegay bis ayuu ka garanaya wixii kale waa cilmu lgeyb ashyaadii kale waa inu ka gaabsadaa saas wey marka waxa weeye waa in markaa eh, wixii aan cilmi loo hayn waa in laga gaabsadaa aan laga tallaabin nusuusta iyo adiladana waa in markaa lagu joogaa hadiga salafku wuxuu ahaa inay doodda markaa badan iska daayaan wakhtiyada qaarkood dadka ahlu dalaalka ama ahlubidacii waxay aad u raadiyaan inay yidhahdaan aan kula doodno waa macruuf ah mar waxay doonayaan inay ku caanbaxaan mar waxay doonayaan inay tashuush dad kale ku furaan mar waxay doonayaan yacni isagu awalba dee baatil buu ku sugnaa waxay doonayaan in waxa weeye markaa baatilkoodii ay nashriyaan oo faafiyaan ahlucilmiga qaarkood waxay cabbireen sida alcallaamatu ibnuqayim bidcadu hadday xasilloon tahay oo makhfiyo tahay lama dhaqdhaqaajiyo waayo dhaqdhaqaaqa la dhaqdhaqaajiyo waxaa ka dhalanaya inay dad kala gaadho dadkiina waxa weeye dooddan iyo waxay tahay ma wada weelaynayaan siday tahayna uma fahmayaan waxaa laga yaabaa in abaatiisha iyo shubahaadku la qurux bataan marka si calana in loo faafiyo beled yacni waxa weeye dad badani caafiye kaga sugan yahay bidcada ma fiicna waxay culammadu yidhaahdaan beledku hadduu yahay beled sunnadu daahir tahay oo bidcadiina marka waxa weeye ay dad badani caafiye kaga sugan yihiin oo qarsoon tahay xaaladda noocaasa waa inaan markaa la dhaqdhaqaajin si aan bidcadu u intishaarin wuxuu ka cabbiray ibnuqayim haddii shahawaadka markaysa markaa la sheeg sheego shahwadu way kacdaa bidcadana haddii la dhaqdhaqaajiyo way intishaartaa saas aawadeed yacni doodda ahludalaalka lala doodayay iyo ahlulbidaca culammadii salafku aad bay u diidi jireen imaam maalik nin baa u imanaya wuxuu odhan ila dood wuxuu leeya markaan kula doodana maxaad maxaa dhacaya haddaad iga qaalib noqoto ka warran waad raacaysaa buuli haddaan kaa qaalib noqdana ka warran waan ku raacayaa buuli kadib hadduu mid kale inoo yimaado ou labadeennaba ka qaalib noqdana wuxu uhi waa raacaynaa wuxuu ihi markaa waxa diintaada ma waxaad noqonaysaa mar walba inaad markaysa marka waxa diin cusub qaadanayso ya anigu waxa weeye markaysaga yaqiin baan ku suganahaye shaki haddaad ku sugan tahay mid kaleoo shakisanoo kula mida ordoo doono wuu diiday in la doodo wuu diiday in la doodo alimaam ibnu baaz axmed alkhaliili nin la yidhaahdo oo mufti ka ah cumaan ayaa u yimi markaasuu wuxu yidhi masaa'ishan isku hayno waa ibaadi qolada khawaarijta ee ibaadiya la yidhahdo ka mid yahay mufti baa uu beledkaa ka yahay wuxuu yidhi markaa masaa'ishaynu isku khilaafsan nahay ahlusunne iyo ibaadiyo aan ka wada doodno xaramka ku doodno muxuu doonayaa shubahaadkiisa dadku inay maqlaan dad fara badan ma yaqaanin axmed alkhaliili wuxuu doonayaa siduu u intishaari lahaa weliba waagaas aalaadkan cusubay ma jirin iminka waxaa laga yaabaaba dee qaarkood inay ararkaan oo aalaadkan cusub ka soo baxo ya laakiin waagaas ma jirin wakhtigii ibnu baas aalaadkan cusub ma jirin oo intarnadadan iyo waxan markaysaa ma faafsanayn saas aawadeed wuxuu markaa uu yidhi xaramka aan ku wada doodna buui dood calani ah ibnu baas waa diidey maya buui mid ardaydiisa ka mida ah axmed alkhaliili ayaa wuxuu yidhi shiikhayagu markuu ka codsaday shiikhooda inuu la doodo shiikhooda waa ka baqay ibnubaas baa ka baqay buuri fawsaan baa u jawaabayey wuxuu yidhi marka arrinka ibnubaas yeelay oo ah markaa inuu diiday inuu la doodo waxay ahayd caynulxikma xikmadda lafteedii bay ahayd waayo beledkan waa beled sunnadu daahir tahay bidcaduna ay qarsoontao makfiya tahay marka bidcadii in la soo saaro oo la muujiyo ta noocaasi waxa weye fitnay ku noqonaysa dad fara badanoo caama ah bay fitna ku noqonaysa laakiin bu yidhi haday xujo hayaan ha qoraan waa la garanaya masaaisha markiisa marka laisku khilaafsan yahy baadiya ahlu sunna isku khilaafsan yihiin waalculamaau lahum bimirsaad waa radin doonaan culamadu yani kitaabkii ugu weynaaye ugu muhiimsanaaye uu qoray marka waxa axmed alkhaliili mashaayikhda qaarkood baa radiyey oo kitaab mujallada ku radiyey oo caddeeyo dalaalkiisa iyo baadidiisa iyo waxa weeye markaysa markaa siduu waxa weye adilada u khilaafsan yahay haakada calaa kulli xaal doodda aan faa'idada lahayn waa in layska jiraa la iska ilaaliyaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub